الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ugu dambaysay qaacidada labiyo tobnaad waxa uu sheikhu sheegay asalka ama qaacidada taraadiga ah ee cuquudda loo shardinaayo in wax laga reebaayo laga istisnoonaayo oo waxaa laga reebayaa buu yidhi ciddii lagu dirqiyey caqdi inay sameeyaan ama fasakh ay sameeyaan xaq daraaddeedna loogu dirqiyey oo ikraaha culammadu waxay u qaybiyeen ikraahun bixaq iyo ikraahun bibaatil ikraaha la dhaafay ama dirqista la dhaafay ee aan xukum ruuxa ka raacaynin ee ka dhigan sidii waxaanu samaynin waa marka baatil lagu ikraaho lagu dirqiyo laakiin wax xaq loogu leeyahay haddii lagu dirqiyo oo xaakimoo kale ku dirqiyo markaa noqon mayso midaan markaa wax ka soo qaad lahayn waxaa lagu dirqiyay ma noqonayso ee waxay noqonaysaa sidii ikhtiyaarkiisa mid ku sameeyey oo kaluu ka dhigan daabid bayna culammadu u sheegaan oo wuxuu sheikhu yidhi wadaabidu daalika ana man imtanaca min waajibin calayhi wa ukriha fa ina ikraahu bixaq kaa daabitkiisu wuxuu yahay kii diida waajib ku waajiba diida oo waajibkii inuu sameeyo ama markaa uu fuliyo lagu dirqiyo ikrahaasi wuxuu noqonayaa mid xaq lagu dirqiyey waxaanu ka dhigan yahay isagoo ikhtiyaar ku sameeyo kalay ka dhiganta tusaalayaal buu sheikhu ka bixiyey markuu daabitka sheegay tusaalayaashuu ka bixiyey waxaa ka mid a nin baa duyuun lagu leeyahay daymankii lagu lahaa buu diiday inuu bixiyo xaakimkii baa ku dirqiyey oo ashyaada qaar ka xaraashay si uu daynkiisa ugu sadido ugu bixiyo wuxuu noqonayaa baycaasi inuu asaxaayo waayo waa ikraahun bixaq wuxuu kaloo ku tusaaleeyey shay aan qaybsamayn baa laba ruux wadaagaan kumana wada intifaaci karaan xaajadii waxay keensatay in la iibiyo si uu ruux waliba waxa uu leeyahay ugu intifaaco waxaasina waa waxaan qaybsami karin awr bay wada leeyihiin ama dameer bay wada leeyihiin kuma wada intifaaci karaan in lagu dirqiyo iibka la iibinaayo si loogu kala jaro ta noocaasi waxay noqonaysaa hadday xaajadu keensato ikraahun bixaq waxaa kaloo tusaalayaasheeda ka mid a ninkii ayaa ooridiisa inuu furo sabab bay waajib ku noqotay dabeedna waa diiday furitaankaas wuxuu yidhi weligeed ha iga laalaado cimrigeeda halkaa ku qaadato xaalka caynkaasa ah dirqista xaakimku ku dirqiyo wuxuu noqonayaa ikraahun bixaq buu noqonaya oo khulci iyo masaa'il baa jira marka masaa'ishaas ayaa tusaalayaasheeda ka mid ah, oo daabitkana sheikhu waa kuu sheegay wuxuu sheikhu yidhi raximahu llah alqaacidatu ahaalisatu cashra qaacidada saddex iyo tobnaad ayuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa alitlaafu yastawi fiihi almutacammidu waljaahilu waannaasi baabbi'inta wax la baabbi'iyo waxa ku siman ka u badrheedhay ee badrheer waxaa u baabbi'iyey oo u itlaafiyey iyo ka markaa jahli daraaddii u itlaafiyey jaahilka ahaa oo garasho la'aan baa itlaafkaasi uga dhacay maba garanayn oo jahli baa kaga sugnaa waxaan inuu xaaraan yahayba ma ogeyn ama naasi buu ahaayoo waa ogaayee nisyaan baa ku dhacay oo sababtii xaaraantinimaysuu ilaawey dabeedna markaasuu itlaafiyey saddexda mid walba itlaafku waa u siman yahay xukunkiisu isku mid buu noqonayaa hadduu mutacamid yahay oo u badrheeray hadduu jaahil yahay iyo hadduu naasi yahay saddexdabana xukunkoodu waa isku mid itlaafka uu shiikhu sheegay waxaa soo gelaya naf in la dilo ama la dhaawaco waxaa soo gelayaa xoolihii in la baabi'iyo waxaa soo gelayaa xuquuqihii kale ayaa soo gelaya faman atlafa shayan min dalika bigayri xaqin fahuwa madmuunun sawaaءun kaana mutacammidan aw jaahilan aw naasiya ashyaadaa wax ka mida ruuxii itlaafiyo baabi'iya xaqdarrana ku baabi'iya waxa uu baabi'iyey wuxuu noqonayaa wuxuu qaandhabaayay yuu noqonaya waxaana isku mid a ah, inuu waxaa baabi'iyey isagoo u badrheedhay iyo isagoo ka jaahila iyo isagoo ilowsan intaba waa isku mid xukunkeedu oo mid walba damaan inuu ka imanayo xukunkeedu waa saas saas aawadeed buu ilaahay uu ka waajibiyey dilkii khata'a wax loo dilay diyo uu ka waajibiyey wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا marka khata'a la cafiyey waxay ku saabsantahay xagga ismiga iyo dembiga laakiin xagga damaanka kuma saabsana oo xuquuqaha khalqigu wixii laga itilaafiye khata'ba marka ha lagu itilaafiye waxay noqonaysaa in la qaandhaba ayay noqonaysa in allaha wadaca an ummatii alkhata'a waannisyaana wama stukrihuu calayhina waxaa loo jeedaa ismiga ayaa laga dhigay oo laga cafiyey laakiin dembiga in laga cafiyey ma sheegayso damaan inaanu jirayn damaanku waa baab aakhar isagoo ruuxu cindallaahi aasim aan ka ahayn ayaa xaqan makhluuqa inuu markaa qaandhabaa waajib ku noqonaysaa waa kala baab ismiga xagga ilaahay dembiguu ka galay in laga rafciyaa waa shay oo laga cafiya makhluuqa marka waxa uu geystayna oo uu ka baabi'iyeyna inuu u qaandhabaana waa shay kale waxyaalaha kale xuquuqdee la itlaafiyana saasaa loo qaandhabaya walow haba ku dhacdo jahli ama ha ku dhacdo nisyaan waa la qaandhabaya wuxuu sheekhu yidhi walihaada awjaba allahu diyata fi lqatli khata'an وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها يعني فرق أودحيا كعامدك أبريري ككلا أن أبريرين خطأ أسميي وحق الدنبك يعقابة الدنيا آخرة يا إنا يتشري سي إنا يتشري لكن حق ضمانك فرق مدحيه وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة أو سببا فهو ضامن saasoo kale ahaaday kii baabi'iye xoolo cid kale leedahay wuxuu u baabi'iyey mubaasharo uu baashiray oo isagu ficil ahaan u sameeyey ama wuxuu ku baabi'iyey sababis uu sababay oo aanu isagu baashirin oo uu la yimid sabab keensanaysa itlaaf fa huwa daaminun wa min alasbaabi almutacalliqi biha adamaanu itlaafu bahiimatihi latii هو mutasarifun فيها والتي yukhrijuha ليلا أو nahaara بقرب ma تتلفه أو يطلق xayawaanahu المعروف بالصول cala annaasi في aswaaqihim wa turuqihim fainahu mutacaddin calayhi addamaan asbaabaha uu ku tacalluqo damaanku waxaa ka mid ahaaday xoolihiisa ama neefkiisu inuu baabi'iyo neefkiisaasoo kuu ku tasarrufaya ah iyo tii uu soo saarayey ah habeenka iyo maalintaba u soo saarayey waxay itlaafinayso makaan ku dhow u soo saarayey oo xayawaankii hadduu wado ama uu hoggaaminayo isagoo xukumi kari lahaa oo ka celin kari lahaa dadka wuxooda inay baabi'iso hadduu ka celin waayo o ka qaban waayo de waxay noqonaysaa inuu qaandhaba ayay noqonaysaa mana soo gudagelayso alcajmaa'u jarxuhaa jubaarun waayo xadiidkaasi qaacidaduu sheegaya waxay ku saabsan tahay xoolaha markaan la qaandhabayn waxay geystaan waa markaan tacaddi ku jirin ee nooc tacaddii hadduu soo galo waxay xooluhu geystaan waa inuu qaandhabaa hadduu nooc tacaddiya uu sameeyo tacaddiga waxaa ka mid a xoolihii inuu isagu wado ama markaa uu hoggaaminayo ama inuu fuushan yahay oo dabeedna wax ay burburinayso ama wax cunayso oo aanu ka celinin dabadaabuu ka wadaa ama waa rakuubkiisuu fuushan yahay amaba waa hoggaaminayaa oo garh ku hayaa haddana cagteeday wax ku baabi'isay xaalka caynkaasa tacaddaa ku jiro ninkani wuxuu ku tacaddiyey xuquuqda dadka inuu ka celin waayo neefkan uu xukumi karaayey oo uu ka celin karaay marka waa inuu qaandhabaa mustasnan bay ka tahay qaacidada xadiiska saxiixu sheegay alcajmaa'u jarxuhaa jubaarun waxaa kaloo ka mid a awr baa waxaa lagu yaqaannaa inuu dadcun yahay daallin weeyi daallinkaa ma ceshan mana xidhin waa sii daaya isagoo daallinnimada ku og hadhow wuxuu geysto waa inuu qaandhabaa waayo nooc tacaddiyuu la yimi ninkii awrkan lahaa saas aawoodee mustasnan bay taasina ka tahay qaacidada alcajmaau jarxuhaa jubaarun xadiidkaasi qaacidaduu sheegay mustasnan bay ka tahay sheikhu wuxuu yidhi masale kaloo ku saabsan muxrimka ayuu shiikhu u banbaxay culammaduna isku khilaafeen masaladaasi waxay ku saabsan tahay ruuxii muxrimka ahaa ugaadhii inuu dilo berriga oo waxyeelo waxay ahayd mid mamnuuca oo loo diidoo laga xaaraantinimay laa taqtulu asayda wa antum xurum marka inay ugaadhsadaan iyagoo muxrimiin ah ama ugaadhi laayaan ama cidlaynaysa ku caawiyaan mid u bannaan ma ahayd waxaana laga waajibiyey dhiig baa laga waajibiyey waman qatalahu minkum mutacammidan fajazaa'un mihlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum haddaba jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen qaacidada hore aynu soo sheegnaynu ku dareerinaynaa oo farqi ma kala lahaa markuu ninka muxrimka ama gabadha muxrimadda ahi ugaadh ay disho ama shimbir disho noocyada ugaadha noocay doonta ha noqoto ilaa shimbiruhu waa ka mid farqi ma kale laha bay yidhaahdeen inuu u badheedho iyo in khata ay uga dhacdo iyo inuu cilmi u lahaa iyo inuu jaahil ka ahaa farqi ma kale laha bay yidhahdeen mar walba waxa ka waajibaya jazaa oo neef nicmoolayda ka mida oo xoolaha ka mida oo u dhigma oo laba cadaalad u saaxiiba ay xukumaan inuu xaramka ku qalaa waajib ku noqonaysa mutacamid ha ahaado ama mukhtia ha ahaado jaahil ha ahaado ama caalim ha ahaado sidaa jamaahiirtaa qaba buu sheikhu yidhi al-a'immatu alarbacana sida mashhuurka ka ahi waa saas laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay doorteen oo asxaabu lmadaahib qaarkoodna ku tageen asxaabtii a'immada ah, qaarkood ay ku tageen damaanku inuu ku gaar yahay ka u badheedhay keliya ee kii khata ama jahli arrinku uga dhacay damaanka ma soo gelayo ma qaandhabaayo waxaanay deliishadeen aayatulmaa'ida oo allah yidhi ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وجلس ذلك كدريشنا يانا وحيتهي ومتعمدا حالك أه وهي قاعدة عربية وحيتهي الحال وصف لصاحبه قيد لعامله حالك صفوح إيها صاحب الحالك waxaanuu qayd iyo shardi u yahay caamilulxaalka saaxiibulxaal iyo caamilulxaal maxaa loo kala jeedaa xaalkii waa macmuul waxbaa ku camal falayo caamil buu u baahan yahay xaalkiina cid buu ka dhacayaa ciddaasuu sifo u yahay haddaba markaynu eegno aayaddan caamilulxaalku wuxuu noqonayaa qatala saaxibulxaalkuna wuxuu noqonayaa faacilka qatala ay qaadanaysay qarsoon ee manka u noqonaya marka ruuxa muxrimka ah ee wax dilaaya markuu wax dilaayo sifadiisu waxay tahay ee jazaaga ama fidyadaasi ka waajibayso inuu mutacammidan yahay bay sifadiisu tahay qatligaana shardigiisu wuxuu yahay tacamud marka bishardi haddaanu tacamud ku samaynin fa jazaaun oo jawaabu shardigaasi ka imanayso istidlaalkoodu waa waadix waana caddahay saas aawadeed buu sheikuu yidhi wa huwa sariixu laayati alkariima aayadda sharaftani waa siday ku caddahay waayo mutacammidan cabas looma keenin waxaa loo keenay faa'iida ziyaadaa inay kordhiso haddii mukhdi'a iyo mutacamidku farqi aynay kala lahayn maxaa loo keenay mutacammidan ma xashwi meesha la yskaga cabbaynayaa maya waa inay faa'iide ziyaadaa kordhinaysa haddaba nooca hore iyo tan maxaa lagu kala farqinayaa wuxuu sheekhu yidhi raximahu اllah wاlfarqu baynahu wa bayna amwaali اlaadamiyiina ana alxaqa fii qatli الsaydi lilmuxrimi lilah waxaa lagu kala farqinayaa ugaadha in la dilo oo ruuxa muxrimkii dilo iyo xoolaha dadka in la baabi'iyo labadaa waxaa lagu kala saarayaa lagu kala farqinayaa si midna loo yidhaahdo tacamudkiiyo khata'u farqi ma kalale midna la yidhaahdo tacamudka keliya uu ka imanayaa jazaagu xaqa ku sugan ugaadha in la dilo qatligaasi xaaluu muxrim u sugnaaday oo cidda dilaysa ay muxrim tahay xaqaasi waa xaq ilaahay u sugnaaday waalisma mutaratibun cala alqasdi dembiguna wuxuu ka tartiibsamayaa oo ka dhalanayaa ama ka sababoobayaa qasadka iyo barheerhka fakadaalika aljazaa'u siduu dembiguba uga sababoobayo uga dhalanaayo qasadka loo qasdiyo mukhti aan loo qabanayno aasim aanu noqonaynin jazaagiina saasoo kaleu noqonayaa oo damuljazaa waa inaanu fuulin mar haddaanu markaa qaasid aanu ahayn sheekhu wuxuu uhi wa hada alqowlu asaxu qowlkaas ayaa sixo badan bale qowlkaas ayaa saxiixa calaa kulli xaal waa caddahay oo culammadu qaacid ahaan waxay sheegaan marka hore xuquuq اllahi mabniyat calى alcafwi walmusaamaxa wa xuquuq اlkhalqi mabniyat calى almushaaxati wاtadyiiq xuquuqda ilaahay waa mid lagu dhisay cafin iyo saamaxaad xuquuqda khalqiguna waa mid lagu dhisay cidhiidhi mid lagu dhisay wey iyo adkayn la adkaynayo saas aawadeed waxaa la odhanayaa qaacidadaa hore la soo sheegay waa laga reebayaa masaladaa deliilkeediina waa cadyahay saas aawadeed qaacidadaa horeynu soo maray alitlaafu yastawi fiihi almutacammidu waاljaahilu waannaasi waxaa ka imanaysa xuquuqda khalqiga cidda itlaaf ku samaynaysaa inay noqoto cid mukallafa iyo inay noqoto cid aan mukallaf ahayn oo majnuunkii iyo sabigii hadday itlaafiyaan iyo haddii markaa kii mukallafkaa uu itlaafiyo hadday u badheedhaan iyo haddaynay u badrheerin yacni marlayba damaanku waa ka imanaya oo xuquuqda khalqiga ku dhici mayso arrinkaasi wuxuu iga dhacay ilowshiyuu iga dhacay ama khata buu iga dhacayoo markaan xoolahaaga itlaafinayey uma qasdine xoolaha inaan anigu leeyahaan mooday neefka nafkaygiiba baan u haystay neefkanaan gowracay waxaa baan u haystay inuu neefkaygii yahay aad haysatide ismigu inuu markaa khata u kaa baajiyaa waa shay damaankii inaanu kaa hadhayno waa shay labaade iska bixi neefkii wahaakada alqaacidatu araabicatu cashra tanna waa qaacidada afar iyo tobnaad altalafu fii yadi alamiini gayru madmuunin ida lam yatacadda aw yufarid baabba'a hantii ku baaba'do cid aamina gacantii ay ku baaba'daa gayru madmuunin waxaas baaba'ay waa midaan la qaandhabay kaa ay gacantiisa ku baaba'day ma qaandhabayo idaa lam yatacadda aw yufarid haddaanu laba mid la iman tacaddi haddaanu la iman iyo xadgudub ama tafriid haddaanu la iman oo waxay waajib ahayd inuu sameeyo aanu ka gaabin wa fii yaddi adaalimi madmuunun mutlaqan baaba ahanti ku baaba'do ruux daalima gacantii ay ku baaba'daana waa mid marleyba la qaandhabaayo hantidaas daalimka gacantiisa ku baaba'day waa mid la qaandhabayo mutlaqan xaal la itlaaqaan la kala qaadin aw yuqaalu ama waxaa la odhanayaa qaacidadan marka la sheegaayo siiqo kaluu sheegayaay maa tarataba cala alma'duuni fa huwa hayru madmuunin wixii ka sababooboo ka dhasha cala alma'duuni wax la idmay oo la fasaxay wixii ka dhasha fa huwa hayru madmuunin waa midaan la qaandhabay waalcaksu kaa lidkiisuna bilcaksi yacni masaladaa lidkeedu ku sugnaaday qaacidadan wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa ruuxa aaminka ah ee ammaanada leh ee wax ammaano u haya iyo ruuxa dulmi xoola ku haysta farqi inuu udhaxeeyo ruuxa markaa amiinka ee ammaano ayuu wax u hayaa tacaddi ama tafriid haddaanu labadaa mid la iman qaandhow ma jiro haddii waxaasi baaba'aan tusaalaheedu waxay tahay ruux baa ammaano cid u dhiibtay ammaanadii markuu ciddii u dhiibtay ayaa ruuxii waa ilaaliyey oo xirsi misli buu geliyey waxa xoolahaas oo kale lagu ilaaliyo meesha lagu xafidee lagu ilaaliyo kaluu ku riday innaba tafriid lama iman tacaddina ma samaynoo shardi la yidhi bi haada shardi ku qaad ma khilaafin wixii baa ha dhow aafa ku timi tuug baa soo dhacayoo wixiisii iyo waxa markaa ruuxan u dhiibtayba waa isla qaata ama maqaadiir kalaa timi oo gurigii baa gubtay wixiina waa ku gubtay qaandhow ma jiro waxaa la mida ruux baa markaa ruux kale la shuraakoobay caqdu galeen oo wuxuu yidhi xoolahan inoo qaado inoogu shaqee faa'iidaduna nus nus bay inoo noqonaysa midna xooluhu leeyahay midna tacabkiiyo xooggu leeyahay shardi faasidana waa ka badbaadi oo khasaare hadduu yimaado ruuxan waxba la saari maayo ee xooggiisi iyo tacabkiisii baa ka khasaaroobaya kan kalena xoolihiisaa ka khasaaroobaya waa qaacidada caamka marka horeba ay leedaho in la carabbaaba looma baahnaba laakiin faa'iidadu waa inay noqotaa nisbo waa inay noqon faa'iido iska go'an baan ku siinayaa xoolaha waa inoogu shaqaynayaayo bishii walba laba boqoloo dollar baan iska kaa siinayaa maaha taasi waxay noqonaysaa mid baatila ah. faa'iidada waa wixii soo baxa laakiin faa'iidada soo baxda waxaynu u qaybsanaya nisba mi'awiya nusaw nus ama sulus iyo sulusaan ama rubc iyo salaasatu arbaac ama boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba soddon iyo wax la mida waa nisba mi'awiya xoolaha caynkaasa shardi ay lahaayeen haddaanu khilaafin tafriidna aanu ku samayno wax waajib ay ahayd inuu yeelo aanu ka gaabin haddii talaf ku yimaado qaandhow ma jiro waxaygiibaad iga khasaaraysa i qaandhow iman mayso waxaa la mida ruux baa wakiil ah wuxuu dhi niyo waxaa ii soo iibi suuqa tagoo lacagtan qaadoo shayga noocayo noocaasa isoo iibi ninkii baa tegey lacagta meeshii lagu ridi jiray lagu ilaalin jiray icaadadu ku dareertuu ku ilaalinayay tuug baa helay meel zaxmada intuu galay baa lacagtii laga siibay hadhow markuu is yidhi iibi unbaasaa waxba ma sito ninka noocaasi wuxuu ahaa muxsinoo waa samafalayey qaala allahu tacaala maa cala almuxsiniina min sabiil kuwa samafalay korkooda ma ahaanin waddo lagu markaa dembaajiyo ama lagu markaa qaan lagu saaraa ma saara tacaddi iyo tafriid hadduu ka madhnaado wakiil ha ahaado mid ammaano loo dhiibtay ha ahaado mid waxa weeye shirkad lala galay oo la yidhi markaa waxaa mudaarabo inoogu shaqee ha ahaado ha ahaado mid luqado soo qaaday oo soo qaaday lacag buu helay ama dahab buu helay dahabkii markuu helay dabeed waa ilaaliyey markhaatiyaalla waa u yeelay waana ku yaboohayey ha waaba aafa ku timi xirsulmisli isagoo ku ilaalinaya baa wixii laxaday ama neef adhigoo baadiya buu helay neefkii adhigahaa buu adhigiisa ku daray waana ku yaboohay muddo siduu caynkii ugu yaboohaayey ayaa maalintii dambe yacni markaa bahal cunay ama habeen isagoo xaraysan baaba u soo dhaco waraabaa qaatay yaboohii uu ku yaboohay dadkii maqlay baa u weriyeyoo ninkii lahaa soo baadi doonay markaasuu neefka caynkaasaad haysaa baa la yidhi neefka sidaa iyo sidaa iyo sidaase ma yahay neefkaad haysaa waa neefkaygii haa neefkaa waa hayay laakiin bahal baa cunay wax tafriidana kuma samayna habeen isagoo xaraysan buu intuu bahal u soo dhacay uu boqolkaa kala baxay wax qaani ma saara wax qaani ma saara waayo ninkani waa samafalayey neefkan baadida ana in la hooyo ee adhiga ah hadda geel ma aha neefkan adhiga ah ee baadida ana in la hooyo laguna yabooho axaadiistay ku soo aroortay mar haddaanu tacaddi iyo tafriid la iman qaandhow ma saara waxaa la mida dadka kaasiriinta ah ee maxjuuru calayhiga ah sida agoonta sida kuwa waalan kuwa kuwa sufahada ah xoolahooda dadka haya ee u ilaalinaya tacaddi iyo tafriid hadday ka madhnaadaan iyagana wixii ku yimaada gacantooda intay ku sugan yihiin ee aafo ah qaani kama imanayso tusaalayaal badan baynu sheegnay tacaddi iyo tafriid maxaa looga jeedaa tacaddi iyo tafriidka waxaa looga jeedaa tafriidku waa waxay waajib tahay in la sameeyo in laga gaabiyo sida xirsulmithli inaan la gelin oo kale waxay noqonaysaa tafriid tacaddiguna wuxuu noqonayaa tasaruf aan bannaanayn inuu ku sameeyo tasarufkaan bannaanayn inuu ku sameeyo waxaa soo gelaysaa waxaan shardi uu sharcigu u dhigay ama saaxiibkiisii u dhigay in la khilaafo laga tallaabo masalan ruuxii ammaanada cid u dhiibtay ayaa wuxuu yidhi xoolahaa ii hay waxyaalaha qaarkood baanu u diido ka reebay ama wuxuu yidhi xoolaha iigu shaqee oo mudaarabo dhexdeenna ha ahaado adna tacabka aad leedahay anna aan xoolaha leeyahay faa'iidaduna nusaw nus inoo tahay ama wax la a laakiin xoolahayga bad ha iga saarin wax kale kaga shaqeeyo bad ha iga saarin buu yidhi ama wuxuu yidhi xoolahayga abulcaynayn ha iga gelin xoolo nool ha iga gelin buu yidhi abulcaynayn bay dadka qaar yidhahdaan dabeed wuu khilaafay shardigii bad ha iga saarin buu yidhiyo faa'iide cajiibaa la sheegay oo la yidhi haddii bucsharada noocaasa halkaa laga soo raro oo markabkaa la soo saaro hadda laga soo gaadhsiiyo waxaa lagaga dhufanayaa faa'iide khayr caadiya ah. ama adhigii baa kala go'ay baa la yidhioo cirkaasuu marayay adhigii wuxuu wuxuuse halkaa door ka gaadhsiiyey lacagtii buu geliyey aafaa ku timioo xoolihii waa khasaaroobeenoo ama waa nuqsaameen ama waaba degeenba waa daabaliqday hadhow ninkii markay isqabsadaan hadduu yidhaahdo xoolihii waxaasoo xoolo abuu ah la dege marka buuxa ayuu la degey degitaankuna xaggayga kama dhicin aafo samaawiya u timi taasi waxba u tari mayso waxaa la odhanayaa shardi ay lahayd oo waxaan lagugu dhiibay baad khilaaftay tacaddi baad samaysay mar haddaad tacaddi samaysay mar layba waad qaandhabaysa leannaka khaalafta sharta shardigii baad khilaaftay tacaddiguna wuxuu noqonayaa noocaas waxaa la mida isticmaal aan habboonayn baa wixii loo isticmaalay oo farsamo xumo aan habboonayn oo baayac mushtar ahaan inay qalad tahay la arkaayuu ku sameeyey tacaddigay soo gelisay kuwaasi maxay u qaandhabayaan waxay u qaandhabayaan wuu ka baxay markaa ammaanada ama markaa alaabta loo dhiibay shardigay lahayd waa ka baxay ee ama sharcigu u dhigay ama saaxiibka markaa xooluhu u dhigay marka mar haddii tacaddi ama tafriid yimi macna alghaasib oo kalu keli yahay xoolaha idankii loo fasaxay oo sharciga ama saaxibulmaalku u fasaxay kuma shaqaynayno idankii waa ka tallaabay tallowgan uu ka tallaabee ka gudbay waxay ka dhigan tahay tasarufkan tacadiga uu ku samaynayo macna alqasbi oo kaleu ka dhigay markaa marleyba waa inuu qaandhaba ka hore muxuu u qaandhabi waayey haddii iyo tafriidku ka maran yahay wuxuu u qaandhabi waayey xoolahaasi waxay ka dhigan yihiin ruuxii xoolaha lahaa gacantiisa inay ku jiraan oo kalu ka dhigan yihin oo maadaama idankiisiiyo wakaaladiisa uu ku tasarufaayey kaannahu inuu isagu ku tasarufaayo saaxibulmaalki mar hadday caynkaa tahay gacmahay ku jiraan gacmihii xoolaha lahaayoo kaley la mid yihiin ila qofku wax iskama qaandhabo isagu ye oo waxaygii anigu aan markaa gacantayda ku qaandhabaya miyuu yidhahdaa cidduu u idme u fasaxayna waa saas si la eeg haddaanu idankii ka tallaabin culammada qaar masaladaa waxay ka reebeen amiinka kii mustaciirka ahaa mustaciirku waa maxay waa kii isagu ammaanaystay oo dheefta naftiisu waxaan u caariyaystay amiinka aaminayaa isagaa la doontay oo yidhi waxaan yahay kan kale ee mustaciirka caariyada dalbaya ee toobal qaadanaya wuxuu leeyahay niyo waxaa i caariyaysii waxaa caariye iigu dhibay ama ammaano iigu dhibo isii aan ku haye keen wuxuu u qaadanayaa inuu waxan nawcan maa lixadi nafsihi buu u qaadanaya nooc intifaacu ku samaynaya bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen mustaciilkaa isagu ammaanada qaadanayaa ee dheefta naftiisa u qaadanaya muxsin maxdiye ma aha ixsaanku ruuxa u samafalayo wax kalaa ku ladhanoo dheefta naftiisu u qaadanaya taasaa nooc tuhmaa u soo jiidaysa isagu mar layba waa inuu qaan dhabaabay culamada qaar yidhahdeen walow tafriid iyo tacadi bayaanu ku dhicina sheikhuna waxa uu yidhi in badanoo culammada ka mida ah qowlkaa ku tagtay madhabta imaam axmedna waa qowlka ka caanka ah laakiin qowlka labaad ee asaxa ahoo isagu sixada badani waa in ammaanada meesheeda la marinaayo oo hadduu isagu caariyaystay iyo haddii ammaano loogu dhiibtay inay farqi ka lahayn waayo caariyada uu qofku ugu dhiibanaya nawcan maa waxaa ku jirtaa inuu qofkani ahlu lilcaariyati yahay oo ammaano leeyahay ikhtilaafka masalada la ysku khilaafayna waxa keensatay laba xadiisoo midna sheegaayo bal caariyatu mu'addaah iyo caariyatun madmuuna markaasaa culammada qaarkoodna waxay qaateen xadiidka odhanaya caariyatun madmuuna waa caariyo la qaandhabaayo oo mar walba qaandhow u taagan wixii gaadhee dhibaato ah walow tacadi iyo tafriid bayaanu jirin xadiidka kalena wuxuu sheegayaa caariyatu mu'addaa waa caariya mu'addaa ah oo siday tahay baa lagu gudayaa siday tahay ayaa lagu gudaya haddii wax yaray gaadhaan yacni lama odhanaayo mid saalima kaan sideedaa lagu gudaya laakiin sida saxiixa calaa kulli xaal waxay tahay caariyadu asaalatan waxa weeye waa mu'addaah laakiin waa madmuunatun bishardi haddii la shardiyo oo la yidhaahdo kollayba waa ku qaandhabayaa wixii gaadhaba waan qaandhabayaa shardigay madmuuno ku noqonaysaa sida saxiixa ah laakiin asaalatan biduuni shardin waa mu'addaayo wixii gaadha yacni tacadi iyo tafriid haddaanu jirin sideedaa lagu gudaya haddii naqsi ku dhaco seeftiyo kale markaa waxaa weeye waxaa loo qaadanayaa dagaal oo loo caariyeysanaya hadday xoogaa qarka ka yaro jajabto dee waxa weeye sideedaa lagu gudaya waayo dhagxan lalama dhicine waxaa la garanaayey in bashar lala dhacayo basharkana qaar baa lafahoodu adadag yihiinoo seefta qarkeeda laga yaabo inay waxyeelaan ama garaaci markuu farabato waa dhici karta oo iska daba tago in marka isagaa wax gaadhaan waa dhici karta ama qaarkood waaba dhici karta dee inay kala jabaan marka saxiixu waxay tahay caariyadu waa inay baabka hore raacayso laakiin madmuuno waxay ku noqonaysaa haddii shardi raaco qaacidada qaybta labaad ee uu sheikhu sheegay waxay ku saabsan tahay xoolaha ku baaba'a cid daalima gacantii ku baaba'a kollayba waa qaandhow tusaalaheedu waxay tahay ruux baa khaasiboo waxbuu boobay ama waxbuu khiyaameeyey ama waxbaa loo wakiisho xoolihii loo wakiishay buu hadhow sagsaagay oo inuu gudoo bixiyo diiday ama baadidii waa markaa qaatay umana qaadan aad tacriifisid oo dadka ugu yaboohdid ee baadidan wuxuu u xaraystay aad xoolahaaga ku darsatid haddiiba aafa u timaado oo xoolahaasi iska baktiyo intuu iska galgashu markaa baktiyey ama bahal baa cunay waa inuu qaandhabaa weeye oo ma odhanaayo anigu waxaan kuma samayn waayo gacantiisu may ahayn iyo dul may ahayne iyo duldaallim bay ahaydoo xadgudub buu arrinkan markii horeba ku sameeyey mar hadduu xadgudub ku sameeyey haddii iyo haddiiba waa inuu qaandhabaa hadduu tacaddi la yimi iyo tafriid iyo haddaanu la iman marlayba waa inuu qaandhabaa waayo wax cudurdaara oo uu xoolahan u hayay ma jirin marka hore gacantiisu inay ahayd iyo duldaallim baaba tacaddi ahayd markaa tacadi iyo tafriid ziyaada a looma shartinaayo cala alyadi maa akhadat xataa tu'addiyahu waataa xadiidka ku soo aroortay inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam gacanta waxa saaran waxay qaadatay ilaa ay ka gudaysaa yaday saarantao waajib ku tahay marka asbaabta damaanku waxay noqonayaan gacan daalimii mar marleyba waxbay qaandhabaysa itlaafka in la baashirana oo xaqdarro lagu baashiroo lagu sameeyaana iyaduna waa qaandhow itlaaf in la sababo oo tacaddi lagu sababaana iyaduna waa qaandhaw iyaduna waa qaandhaw mubaasharadiiyo tasabubka waxaa lagu kala saarayaa tasabubka waa inuu tacaddi raaca markaa damaan ka imanaayo mubaasharadana wuxuu noqonayaa inuu markaa waxa weeye mar layba qaandhabo walow markaa tacadiba yaanu raacine walow tacadiba yaanu raacine oo khata'ba arrinkaasi ha u dhaco ama wax la mide waynu qaandhabaa culamada qaarkood waxay yidhahdaan asbaabu damaan waa halaasa caqdun wa yadun wa itlaafun itlaafkana labadiisa qaybood bay gelinayaan nooca mubaasharada iyo nooca tasabubka bitacaddi mubaasharo in lagu sameeyo iyo in tasabub tacaddi weheliyo lagu sameeyo marka cuquudu damaanna culammadu waa ka hadlaan ibnu rajab alxambali wuxuu kaga hadlaa intuu saddexdaa u qaybiyo kitaabkiisa marka alqawaacid falyuraajac cuquudu damaanna baab buu u yeelay oo cuquudda cuquudu damaan noqota uu kaga hadlaayo aw yuqaalu maa tarataba cala alma'duuni fahuwa hayru madmuunin waalcaksu bilcaks markuu qaacidada qaybta hore soo sheegay wuxuu yidhi ama waxaa la odhanaya oo uu barbardhigay wixii ka tartiibsamay ee ka dhashay wax la idmay oo la fasaxay waxaa ka tartiibsamay ee ka dhashay waa mid aan la qaandhabayn taa lidkeeduna waxay ku sugan tahay lidkeeday ku sugan oo waxay noqonaysaa maa tarataba calaa hayri ma'duunin fa huwa madmuun wax aan ma'duun ahayn oo ruuxa loo fasixin oo oggolaansha-aan u haysanin ee tacaddii uu ku sameeyey waa miduu qaandhabayay noqonaysaa nooca kalena qaacidadan qaacidada horeynu soo sharaxnay oo ah altalafu fii yadi alamiini hayru madmuunin ida lam yatacadda aw yufarid wa fii yadi aldaalimi madmuunun mutlaqan qaacidadaa hore waa la nooc waa se ka sii guda ballaadhan tahay waa ashyaadii qaacidada hore soo gashay waa soo gelaysaa labadeeda qayboodba ilatii horeba laba qaybood bay ka koobnayd qaacidada horeba laba qaybood bay ka koobnayd qaacidada dambe oo uu yidhi ama sidan baa la odhanayaana laba qaybood bay ka koobantay wax aan soo gudagelin qaacidada hore oo tan soo gudagelayaana waa jiraan waxyaalaha qaacidada hore aan soo gudagelin ee tan soo gudagelaya waxaa ka mida ruuxii uu horor soo weeraro assaa'il hororkaasi dad ha ahaado ama duunyo ha ahaado waxaa u bannaan hororka inuu iska daafaco waatuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam markii la weydiiyey oo lagu yidhi waxaad ka warrantaa hadduu nin ii yimaaddo yuriidu akhda maalii ninkaasoo doonaya xoolahayga inuu qaato maxaan yeelayaa qaala falaa tuctihi maalak nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ha siinin xoolahaaga qaala ara'ayta in qaatalanii wuxuu ninkii yidhi waxaad ka warrantaa rasuulka ilaahayow hadduu ila dagaallama ka warran qaala faqaatilhu wuxuu idhi la dagaalan hadda faqtulhu ma odhane faqaatilhu buu yidhi wa hunaaka farqun bayna uqtulhu iyo qaatilhu waayo qaatilhu waxay sheegaysaa mufaacalo mudaafacaa la samaynayaayo intuu kula dagaalamayaad la dagaalamaysa qadarka dagaalkiisu uu ku daafacmayo iyo dhibtiisu keliyaad kula dagaalamaysaa ugama badilaysa oo mufaacaladu waxay tahay faacilkiiyo mafcuulku labaduba ficilka inay wadaagaan saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen mudaafacada horarka la yska daafacaya waxay noqonaysaa bilashali falashal sida wax u kala sahlan yihiin bay mudaafacadaasi u dhacaysa wax yar hadduu ku tegi karo wax weyn in loo isticmaalo ma bannaano waayo lama rabo in la dilo ee waxaa la rabaa dhibtiisa in la daafaca la rabaa oo la iska baajiyo saas aawoodee hadduu dhirbaaxa ku tegayo wax ka badan in loo qaadaa ma bannaana hadduu riixis ku tegayo wax ka badan in loo qaadaa ma bannaana hadduu dhengad ku tegayo toori ama xabad in loo qaataa ma bannaana haddii dhaawac arrinkiisu ku baaqanayo muqaataladiisu la dhaawaco addinka laga jebiyo in halis lagaga dhuftaa ma bannaano mudaafacadu waxay ku dhacaysaa bilashali falashal qaala faqaatilhu qaala ara'ayta in qatalanii wuxuu idhi rasuulka ilaahay waxaad ka warrantaa hadduu i dilo qaala fa anta fi ljanna jannadaad ku sugantay buu nebigu yihi sala allahu alay waslam aad ku gelaysa ahlu jannata hadduu ku dilo qaala ara'ayta in qataltuhu haddaan anigu dilo ka warran qaala huwa fi nnaar xadiiskaas waxaa laga qaadanayaa horarka mudaafacadii layska daafacayey sharcigu waa idmayo waa fasaxay qaacidada hore wax soo gudagelaaya maaha laakiin qaacidada labaad waa soo gudagelaysaa waayo qaacidada hore waxay ku saabsanayd wax yadul amiin ku jirtaa amwaal bayna ku saabsanayd waana innagii sheegnay waxa qaacidada hore soo galayna waa soo gelayaanta dambe wax kaloo ziyaada oo qaacidada hore aan soo gelin oo ta dambe soo gelayaana waa jiraan idan qaacidada qaybteeda dambe maa tarataba cala alma'duuni fa huwa hayru madmuun waalcaksu bilcaks qaybtanba acam ah oo caamnimo badan waayo waxaan gacantiisa soo gelin oo sharcigu se u fasaxay ayaa qaacidadan cumuumkeeda soo gelaya marka waxaa laga qaataa ninkaa horarkaa dariiqada sharciga loogu sharciyeeyey in laysaga daafaco haddii loo raaco inaanay qaandhow ku jirin laakiin dariiqada haddii la khilaafo bilashali falashal oo isagoo wax yar ku tegi kari lahaa dhengad in loola dhaco toorri loola baxo yacni marka halista lagu dhufto ama xabbad lagu dhufto xaalka caynkaasa ficilkaa waxaa soo galay tacaddi baa soo galay idnigii waa ka baxa idan muxuu noqonayaa waa madmuun horarkaa marka layska daafacayo dhibtiisu markay baaqato waa in faraha laga qaadaa dhibtiisu waxay ku baaqatay inuu dhaawacmay oo kale oo aanu horornimadii iyo dagaalkii sii wadi karin ama uu ka gacmo taagtay ama uu cararay inuu eryado iyo inuu dhaawac tiro midnama u bannaanan mayso haddii dhaawac isagoo dhaawaca uu xabadda soo ridayo marka waa lagu dhufanaya waayo dhaawacda ha horornimadii weli waa wadaa waatan dhibtiisii soo socoto markuu dagaalkii markaa uu ka joogsado ama joojiyo horornimadii waa ka baxay idan idankii yacni meesha waa markaa waa la waayaya faqaatilhuna waxaa laga qaadanayaa inta muqaataladiisu jirta lala dagaalamaya haddii muqaataladiisu baaqato lalama dagaalamayo xadiis kale waa ku soo arooray horarkaas nin saxaabiya ah, nin kale la dagaalamay markaasuu qaniinay ninkii la qaniinay ayaa gacantiisii xoog u soo dhuftay ilkii baa soo raacay nebigay markii dambe isula tageen nebigu ninkaa ilkihiisii dhacay wuxuu ka soo qaaday waxaan gashi lahayn hadar markuu yidhi ilkahaygii wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ayadacu yadahu fii fiika taqdimuha kama yaqdimu alfaxlu laa diyata lak oo haddaanu soo dhufan gacantiisama wuxuu u daayaa inay afkaaga ku jirto sida awrku wax u qaniino si aad u qaniinsanaato ma saasuu u daayaa mudaafacadiisu markaa waxay keensanaysaa inuu gacantiisa ka soo dhufsado soo maa ya in lagu daa la odhan maaye idan yacani nebigu wuxuu tilmaamay laa diyata lak wax gashiya malihid oo ilkahaasi wax ka soo qaad male ma aragtaa xadiis kale waxaa ku soo arooray ruuxu salaaddu markuu tukanaayo hadduu ruux is yidhaahdo hormar oo isaga iyo sutrada dhexdooda mar hadduu isdhahdo nabigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam fadfachu wa fii lafdin fadra fii naxrih halkaa laabtiisa daafac waxaa kaloo uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam falyuqaatilhu fainamaa huwa shaytaan kaa salaadda hormaraya ha la diriro shaytaan weeyaan muqaatalada xadiisku sheegayo waxay culammadu yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa mudaafacada uu salaaddiisa ka daafacayo laakiin hub inuula soo baxaayo iyo wax la mida loogama jeedo dafcigaasna wuxuu noqonayaa addafcu bilashali falashal ama addafcu bilashali faasahli oo sida siba siday ka sahlan sahlantaha loo daafacayaa marka hore aay yar baa loo celinaya hadduu ku joogi waayo waa la si yara adkaynaya hadduu ku joogi waayo waa la riixaya waa la daafadaynaya laakiin in hub lala soo baxo ama toorri layskaga dhufto loogama jeedo riixistii la riixay oo dariiqadaa loo raacay haddayba dhacdo xoog intuu isu soo maqiiqay deedna xoog in loo riixay dabeedna uu dhacay oo ay ka kogtay gashi ma leh qaacidadu maxay tahay maa tarataba calaa ma'duunin fa huwa khayru madmuun ruuxan inuu iska daafaco waa loo fasaxay oo uu iska riixo oo uu salaaddiisa ka ceshado mudaafacadaasina waxay keensanaysay marba marka ka dambaysa inay ka adkaato sidii hore marka ugu horraysaba xoog inaad u riixdood u daafadaysaa kuma bannaana si yaroo latifan waxaa dhici karta qofku inaanu baraarugsanayn in mawdica lagu tukanayo ay ku filan tahay gacanta inaad saa u hor dhigto dabadna markaad gacanta saa u hor dhigto oo aad yaro adkayso oo gacantii ay qabato uu ka joogsado marna waxaa dhici kartaa dee inuu markaa doonayo ilaaba ilaa inuu meesha maro ka lagu sii adkaynayaa ee marba si loogu yaro adkaynayaa ilaa marka dambe riixista aadka ay keensanayso waa kaas isle khasab ku mar marka idan ashyaada noocaasee ma'duunka ahi ma noqonayaan mid la qaandhabayo noqon maayo waxaa kaloo ka mid a xagga xoolaha awr baa dadcun ah awrkii dadcunka ahaabaa qof ku soo baxsan wuxuu doonay inuu cuno inuu iska daafaca u bannaano meel hadduu ka geli karo ama kaga gabban karo ama geed markiisa markaa yacni waxa weeye ta noocaasoo waa samaynaya laakiin haddii waxa weeye intaa uu kaga tegi waayo waajib ku noqon mayso geedka inuu ku jiraa isaguna dul taagnaada waxaa u bannaan inuu iska daafaco oo wax iskaga dhufto oo yacni uu iska celiyo ama ha gagabiyo ama waxa ku dhufteen haddii waxa weeye dhibtiisu si kale ku joogi weydo mooyaane inuu markaa wax weyn yeelo sida inuu addinka ka toogto waxay noqonaysaa ta noocaasi mid u bannaan mid u bannaan bay noqonaysaa wahaakada markaa saa'ilku siduu u noqon karo dad u noqon karo ayuu duunyana u noqon karaa wuxuu noqon karaa marka isaga xagga dadka mid mukallafa iyo midaan mukallaf ahayn mid walba wuxuu noqon karaa ruux waalan hadduu waala yahay lama odhanaayo ruuxan waa marfuuculqalam ee waxba ha yeelin ee waxyeelistu hadday keensato dhibtiisa inuu iska daafacayo o iska celinayo dariiqadaa sharcigu u sheegayna u raacayo dhow ma soo gelaayo laakiin dawaabiddaa sharciga waynu sideeda ruuxu u ilaaliyaa oo aanu markaa khilaafin waxaa kaloo abwaabtaa soo gelaysay culamadu yidhahdeen masalan gabadh weyn oo iyadoo kale lala guri geli karo baa nin guursaday dabeedna waa la guri galay tegistuu u tegaaya dhibaata ka timi tan noocaasi waxay noqonaysaa inaan qaandhow ku jirin maa tarataba cala alma'duun fa huwa hayru madmuun laakiin da'da ay tahay haddaynay markaa xamili karaynin in lala guri galo xaalka caynkaasa in la tamkiiniya ma bannaano marka horeba laakiin hadday tahay misluha man tutiiq iyadoo kale mid lala guri geli karo oo awoodi karta waxay noqonaysaa in waxan wax loo fasaxay ninkan oo loo oggolaado sharcigu u fasaxay dhibtii ka timaadda inaanu qaandhibin marka qaacidadan eh, waa saas weeye qaybta kale walcaksu bilcaksina halkaasaad ka ifsanaysaayo haddaanu wuxuu ma'duun ka baxo oo asaalatama marka hore aanu ma'duun ahayn wuxuu noqonayaa wixii ka dhasha ee talaf ah ama dhibaato ah ama dhaawac ah ama dil ah madmuun buu noqonaya haddaanu asaalatan marka hore ma'duun ahayn amaba asaalatan uu ma'duun ahaaye laakiin sabab ma'duunnimadii kaga baxay baa meesha timi tacaddi baa yimi waxay noqonaysaa markaana damaankii inuu yaallo waa caddaylata alqaacidatu alkhaamisatu alcashra tani waa qaacidadii shan iyo tobnaad laa darara walaa diraara laa darara dhib cid lagu bilaabaa ma jirto walaa diraara dhib lagu aargoostaana ma jirto oo diraarkii waa mufaacalo lifaacala alficaalu waalmufaacala markaa diraar وضار ضرارا ومضارة ومسدركي فاعل فاعلنا وحي فايديسا مفاعلي فايديسا أما مشاركة سيدا غالب كأه مركا معنوه حود عيا ونفي يراد به النهي صيغه والنفي او الديدم لكن معنوه حود عيا النهي لا تضر أحدا ولا تضار أحدا عدنا بردبها كبلا بنا cidnaba dhib aargoosi ha ugu samaynina waa nafyun yuraadu bihi nahyu qaacidadan asalkeedu waa xadiis nebi oo nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisii weeyey xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey ka imaam axmed iyo ibnu maajah soo wariyeenna waa daciif laakiin duruq buu leeyahay ka roon oo ka xog roon duruqda iyo shawaahiddaa uu leeyahay bay culammadu waxay yidhaahdeen xadiisku waa isku quwaynaya oo saxaabo badan baa laga soo wariyey ilaa markaa siddeed saxaabi ama wax ka badan baa laga soo wariyey marka duruqdaasi tuqawi bacduha bacdan barhkeedba barka kale waa xoojinaysaa oo waa isqu weynaysa si ay ahlucilmigu caddeeyeen marka dararku waa mid la nafiyey sharciga gudihiisa falaa yaxillu limuslimin an yadura akhaahu lmuslima biqawlin aw ficlin aw sababin bigayri xaqin uma bannaano ruuxa muslimka ruux kaloo muslima inuu dhibo ama odhah ama ficil ama sabab uu ku dhibo xaq darro intaa midnaba inuu ku dhiba uma bannaana farqina ma kala lahaa dhibtaa uu ruuxa kala dhibaya inay isaga manfaca ugu jirtay inaynay ugu jirin taasina caam waxay ku tahay cid walba waxaase ka sii daran buu shiikhu yidhi oo ka sii gaara ama ka sii xag jira kana dembi weyn ciday ruuxa ku waajib tahay inuu xidhiidhiyo oo u samafalo inuu dhibaa waa ka sii dembi weyn waana ka sii darantah sida waxa weeye cidda qaraabadiisa ama cidda deriskiisa ama cidda saaxiibkiisa oo intaa mid walba in loo samafalaa la amray aqaaribta siladooda iyo samafalka loo samafalaayo adillo badan baa ku soo aroortay waana macruuf deriska in loo samafalo oo la xaqdhowroo la ilaaliyo oo aan la dhibaataynna adillo badan baa ku soo aroortay qaraabada in la gooyana waciiddo iyo goodiyaa ku soo arooray deriska in la dhibana goodiyo iyo cadaab in lagu goodiyo ayaa ku soo iimaankana laga nafinayo saaxiibka laftiisa in loo samafalo waxaa laynoo sheegay xaq inuu leeyahay oo aayatu lxuquuq aayadda aayatu lxuquuq la yidhahdo waa ta lagu sheegay yacni saaxiibka lagu sheegay lxuquuq waxaa la yidhahdaa aayatu nisaa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a toban xaq bay sheegtaa aayatu aayatulxuquuq alcashara la yidhahdaa saas aawadeed waxa xaaraana deriska in la dhibaateeya waa xaaraan waxaa kaloo xaaraana in dadka suuqyadooda iyo waddooyinkooda in laga yeelaa xaaraana wax dadka dhibaaya nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man daara musliman daarahu allah ka muslim dhibaa ilaahay baa dhiba noocyada dararkiiyo dhibaatada ee daran waxaa ka mid a oorida in la dhibaateeyo ama xaaska oo cidhidhi la geliyo si ay markaa iftidaa' u samayso dalqadda ay ugu iibsato meherka taa in loo dhibaato geliyaa waa midaan bannaanayn oo liajli tadiiq loogu sameeyo hadduu ninku sidiisa raaqib u yahay oo oridiisa doonaayo iyo xaaskiisa inuu dhibana aanu uga jeedin ee inuu dhaqdo uga jeedo ee inuu dhibo aanu uga jeedin dabeedna yadii lagu kari waayo ay iska soo taagto isaguna uu leeyahay maya waa iska maslaxanayaa waa u yar ciddi jiidaya waa i yeeli doontaa ta noocaas ah in xaalkaa dalqadda khulci la sameeyo dalqadda loogu iibiyo meherka waa bannaan tahay oo isaga waxay noqonaysaa xoolaha inuu qaataa mid u bannaan laakiin isagaan doonaynin gabadhu dalqadda haba dalabto ee isagu haddaanu raaqib ahaynoo gabadhan aanu doonaynin laakiin uga jeedo un cidhiidhi geli oo yaynay hadda xoolo kaala tegin nafsad ahaanna maba doonayo ma rabo laakiin wuxuu doonayaa xoolaheeda iyo marka waxa weeye meherkeeda inuu ku gudbo dalqada ayuu doonayaa ta noocaas xoolahaasi xalaal u noqon maayaa ninkaas xaaraan bay ka yihin haysashada u haysanaya gabadha aad dhibaataysid oo ha kaa lulato taasina uma bannaano xaaraan bay ka tahay allah wuxuu yidhi walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhin ha u dhibaataynina dumarka si aa u cidhiidhi gelisaan ha u dhibaataynina wuxuu kaloo allah yidhi walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu ha u haysanina dumarka dhibisaa dhibaysaan daraaddeed ha u haysanina si ay u xadgudubtaan daraaddeed waxaa kaloo noocyada dararka ee sii daran ka mida labada waalid midkood in la dhibaateeyo oo ilmaha daraaddii loo dhibaa ma bannaana allah wuxuu yidhi laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih laa tudaara waa nahyi laadu waa naahiyo haddii laadu naafiye keliya tahay ficilkaa la rafcin lahaa marka mar haddaan ficilkii la rafcin ficil mudaaricna uu yahay waxaad garanaysaa laada gashay inay naahiye tahay ha yeeshee naahiye ha ahaatee waxay aqbali kartaa ficilku inuu faacil u binaysan yahay iyo inuu mafcuul u binaysan yahay ama inuu mugayaru siiqo yahay iyo inuu macluum u binaysan yahay ama faacil u binaysan yahay oo macnahaan waxay noqon kartaa laa tudaara yaynay dhibin waalidatun gabadhu wax dhashay biwaladihaa sababta waladkeeda yaynay cid ku dhibin oo waalidkii oo kale ku dhibin ama laa tudaara yaan la dhibin waalidatun biwaladiha hooyada sababta waladkeeda yaan loo dhibin sababtuna waxay tahay ijmaal baa ku jira iclaalku keensaday asbaabulijmaal markay culammadu ka hadlayaan bacdu ahlicilmi waxay sheegaan lix sababood oo uu ku yimaado ijmaalka kelmad gasha waxaa ka mid a iclaal iclaalkaas galay ayaa wuxuu markaa keensaday in ijmaal markaa uu ku jiro oo laa tudaarir iyo laa tudaarar ba asalku ahaa kala noqonay markaad faacilu binayso laa tudaarir markaad mafcuulu binayso laa tudaarar laakiin labada macne marka laga eego ixtimaalka lafdiga markaan laga eegin ee laga eego siyaaqa ay ku jirto marka laga eego wax awla-a ah in la yidhaahdo ficilkani wuxuu u binaysan yahay mafcuul haddii kale wuxuu noqonayaa walaa mawluudun lahu biwaladihi inay tawkiid iska tahay oo labada mid walba isaga yaan la dhibin baa macnuhu dhacaya si macnuhu u kala duwanaado waa in la yidhaha laa tudaara iyaan la dhibin waalidatun hooyo yaan la dhibin biwaladiha bisababi waladiha ilmaheeda daraaddeed yaan loo dhibatayn oo waxayna awoodi karin ilmaha inay ku nuujiso yaan la odhan ilaaba ilaa ku nuuji labadii waalid baa kala tegey ilmihii yaraana hooyadii baa haysa naaskii bay doonaysaa inay jiqsiiso aabbihiina inuu ku masruufaa la rabaa masruufka ay ku qaadanaysaa inay iyadu isaga ku dhibtaa uma bannaana isaguna inuu iyada ku dhiba uma bannaano walaa mawluudun lahu biwaladih kii loo dhalaayeyna ee ilmuhu u sugnaanayeyna isagana yaan la dhibin oo sababta ilmihiisa loo dhibin oo waxaanu awoodi karin dhalada laga saarin waxaa laga qaataa walaa mawluudun lahu biwaladih ilmaha nasabkiisu inuu u sugnaanayo aabbaha waayo allah wuxu uhi walaa mawluudun lahu marka alwaladu lilab saas aawadeed maadaama waladku ama ilmuhu aabbaha u sugnaaday binasi alqur'aan magac u bixintana isaga u xaq leh hooyadu inay ku qabsato maaha wa qaala tacaala walaa yudaara kaatibun walaa shahiid wuxuu allah yidhi yaan la dhibin mid wax qoraayo kaatib ah iyo mid markhaatiya ama yaanu wax dhibin mid qoraa ahoo wax qoraya iyo mid shahiidoo markhaatiya yaanu wax dhibin labadii wajaa ku bannaan labadubana waa xaq labadubana waa muraad waxaa kaloo baabkan soo gelaya ciddii cid markaa dhaxal siinaysay ama dhaxalka u sababaysay oo iyada la dhexlaayey warasadiisa ama dadka dhexlaaya cid ka mida inuu dhibaa uma bannaana ama dardaaranka laftiisa uu dardaarmayo inuu dhibaato ku sameeyaa uma bannaana warasada qaarkood inuu dhibaateeyo waxaa ka mida siday markaa dadka qaarkood yidhaahdaan ama la yidhaahdo waalidada qaarkood waxay yidhaahdeen inamadayda hebel igama dhaxal galo tan noocaasoo kaliya waa mid baatil ah mana bannaana in laga yeelana ma oo warkaa uu sheegayaa waa waruu iska yidhi ee sharcigu miduu wax ka soo qaadaya ma aha sharcigu miduu wax ka soo qaadayo ma aha waxaa kaloo la mida haddii markaa uu xoolaha si uu markaa u seejiyo warasada qaarkood uu qaar xeelad markaa waxa weeye xoolihii ku siiyo oo wuxuu doonayaayoo kale warasada qaar inuu dardaarmo dabadna dardaarankii uu warasada qaar u dardaarmi lahaa ayuu wuxuu isyidhi kuuma suuro gelayo markaasuu warasadii cid ka mida ayuu wuxuu yidhi xoolahayga qaybtaa waxaan ku waqfay aan waqaf uga dhigay hebel iyo carruurtiisa ama hebel baan ku waqfay iyo wamaa walad hebel iyo wuxuu dhalo baan ku waqfay wuxuu u jeedaa ciddaasaa ku intifaacaysa waqafka uu ciddaa ku waqfayaana warasadiina qayb ka mida uu ku waqfayo qaybna aanu ku waqfaynin waxay taasi markaa noqonaysaa fii macna alwasiyati bay noqonaysaa bay culamadu yidhahdeen walaa wasiyata liwaarisin waxaa la mida oo iyaduna idraarkii soo gelaaya dardaarankii inuu dardaarmo xadkii loo ogolaa wax ka badan oo sulus wax ka badan buu dardaarma iyaduna waxay noqonaysaa mid muxarama bannaanayn nusuus badan oo soo aroortay oo sheegaysa ixsaanka amraysana waa jirtaa sheikhuna bacdi ka mida ayuu soo arooriyey alqaacidatu asaadisatu cashra tani waa qaacidadii lixyo tobnaad ee ka mid ahaa id alqawaacidu waalusuul aljaamica alcadlu waajibun fii kulli shayin waalfadlu masnuunun cadaaladdu waa waajib in lagu cadaalad sameeyo shay kastaba waa waajib waalfadlu fadliga oo ixsaanka ziyaadadaa in la sameeyaana masnuunun waa mid la sunneeyey sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahuullah cadaaladda in la cadaalad sameeyaa inay waajib tahay in ixsaan dheeraada la sameeyaana inay sunno tahay oo fadligu wuxuu ku dhacayaa ixsaankii iyo samafalkii ixsaankiina wuxuu noqonayaa fadli ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay wuxuu amrayaa cadaaladda iyo samafalka ayuu amraya marka samafalka hadda sheikhu wuxuu ka cabbiray fadli sidaas aawadeed ayaa markuu cadaaladda fasirayeyna wuxuu yidhi an tuctiya kulla maa ladayka kamaa tatlubu maa laka caddaaladu waxaa la yidhaahdaa waa inaad bixiso wixii agtaada ahaaday ee cid kale markaa u sugnaaday sidaad u dalbayso waxa adiga kuu sugnaaday oo bimacnaa dadka sidaad jeceshaa inay kugula macaamilaan in adiguna kula dhaqanto kula macaamisho sida xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyeyba uu sheegaayo man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa min annaari falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir walya'ti ila annaasi bialadii yuxibu an yu'taa ilayh kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo laga dheereeyo sidaa jeceli ha u timaaddo geeridiisu isagoo rumaynaya ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaynaaya geeridu ha u timaado waliya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana ha ula yimaado ha u sameeyo oo ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay dadku isaga kula dhaqmaan xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir waa mucaamalada uu allah kula mucaamilaya waa iimaan marka waa tanbiih waxa isagiiyo ilaahay ka dhaxaynaya walyaأti ila annaasi bialadii yuxibu an yu'taa ilayh waa mucaamalatuhu lilkhalqi oo dadka wuxuu kula mucaamilayaana inay noqoto waxa uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan isaguna dadka inuu kula dhaqmo ruuxu wuxuu jecel yahay wixii xaqe uu isagu leeyahay inaan laga duudsiyena la siiyo waxaanu falin oo gaboodfal aanu samaynna inaan dhalada laga saarin xaqiisana inaan laga nuqsaamin waxaan gar loogu lahaynna inaan dhalada laga saarin waa siduu jecel yahay marka sidaa uu jecel yahay dadkaa kula mucaamilo oo xuquuqda dadka wuxuu ka xabisto oo u diido oo siin waayo xuquuqdoodii ka midi waa inayna jirin siduu isaguba jecel yahay xuquuqdiisa in la siiyo dadka kale waa inuu xuquuqdooda siiyaa u oofiyaa siduu u jecel yahay in loogu oofiyo xuquuqdiisa waxaanu galabsanna waa inaan dhalada laga saarin ayuu jecel yahay dadka kalena waa inaanu dhalada ka saarin waxaanay galabsan marka sida uu jecel yahay inay dadku kula macaamilaan isagu dadka kula dhaqmo waxyaalaha qaarkood in loo cudraa buu qofku jecel yahay sidaa uu jecel yahay wixii ixtimaal iyo cudurdaar aqbali kara in loogu cuduro dadka kalena waa inuu markaa wixii ixtimaal iyo cudurdaar aqbali kara waa inuu ugu cudraa laakiin hadduu yidhaahdo anigu wixii qalada iga dhaca ha lii cudro laakiin anigu cidnaba u cudri maayo wixii ixtimaal leh oo sida iyo sida mid walba aqbali karaa anigu macnaha wanaagsan ha laygu fasiro laakiin dadka kale anigu aslu aan ugu fasirayaa dee waxay noqonaysaa taasi ijxaaf bay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aayaadkau ilaahay yidhi weylun lilmutaffifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun waxay aayaadkaasi ku soo arooreen xagga miiskay ku soo arooreen laakiin xuquuqda kale laftoodu waa soo gelayaan bay yidhahdeen sida cabdiraxmaan ibnu naasir oo mu'allifka kitaabkan ahi uu tafsiirkiisa ku sheegaayo oo wuxuu odhanayaa waxyaalaha acraadda iyo xuquuqda kale laftooda tadfiifkaasi sidaasuu u gelaya oo hadduu qofku doono in isaga xaqiisa loo wada oofiyo wixii markaa ku saabsan acraadda iyo sharafaha iyo ashyaada la midka ah laakiin isagu dadka uu wax ka garoocdo ama ka nuqsaamiyo ama sida uu jecel yahay in loogu oofiyo aanu ugu oofin tadfiifkii wuxuu ku sameeyey xuquuqdii kale xoolihii yaanu kuba samayn marka waa soo gelayaa buu odhanayaa aayaddan waciidka iyo goodiga ay sheegayso fadligana sheikhu wuxuu ku fasiray waa ixsaanka samafalka oo alixsaanu alasliyu ayuu ku fasiray fadliga bicibaara ukhraa wuxuu ku fasiray aziyaadatu cala alwaajib waajibka wixii ka dheeraada fadli baa la yidhaahdaa sheikhuna waxa uu ku soo aroorinayaa baabkan adilo badan ayuu soo aroorinaya adilladaas oo caddaaladda amraysa iyo adillo samafalka tilmaamaysa ajarka samafalkana sheegaysa boorrinaysana inaan la ilaawin samafalka allah wuxuu yidhi wa aqsituu ina allaha yuxibbu almuqsitiin caddaalad sameeya ina allaha ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa caddaaladda sameeya ayuu jecel yahay caddaalad fala wuxuu kaloo allah yidhi wain caaqabtum facaaqibuu bimidli maa cuqibtum bih haddaa istidhaahdaan cid ciqaaba oo aargoosi u ciqaaba waxaa ku ciqaabtaan intay idinku ciqaabeen in la mida ha ka badinina walain sabartum lahuwa khayrun lilsaabiriin haddaad sabirtaanna oo iska dhaaftaanna sabirkaasaa u khayr badan kuwa sabraya iyo iska dhaafitaankaas facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi waa amrun bilcadli cadaaladdii oo la amrayo wey walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin wa amrun bilfadli ixsaankii iyo samafalkii dheeraadka ahaa ayaa laynoogu tilmaamayaa inuu khayr badan yahay wuxuu kaloo allah yidhi wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun midluha xumaan abaalmarinteed waa xumaan la mida weeye waa cadligii faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah tanna waa fadligii iyo ixsaankii weeye wuxuu allah yidhi walaa tansawu alfadla baynakum fadliga ha ilaawina iyo ixsaanka ziyaadada inaad samaysaan ee ka dheeraadkaa waajibka ka dheeraadkaa wuxuu kaloo allah yidhi wa an tasaddaquu khayrun lakum markii hore ilaahay wuxuu amray kii mucsirka ahaa in loo kaadiyo oo daynta laga sugo wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara ruuxa mucsirkee daynka lagu leeyahay in daynta laga sugaa mar haddaanu haynin waa cadaaladdii waa waajiba waa cadli fadligu wuxuu noqonayaa in lagaba dhaafo ama laga cafiyo ama wax ka mida laga cafiyo saas aawadeed buu allah yidhi wa an tasaddaquu khayrun lakum marka fadligu inuu sunno yahay cadliguna waajib yahaa laga qaadanaya adilada qisaasta sheegaysa caddaaladda ayay inoo tilmaamaysaa markii qisaastii la sheegay dabadeed waxaa laga daba keenay faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaaratun lah marka midna cadligii bay tilmaamaysaa oo waa qisaasta midna waxay tilmaamaysaa fadligii oo waa tasadduqa la sadaqadaysanaayo yacni markaa weeye oo fadli ziyaada a lala imanayo marka almuhim cadliga in la sameeyaa waa mid waajiba weliba cid walba waa in cadaaladda loo sameeya oo cidnaba in dulmi lagu sameeya ma bannaana walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu yana idinku xambaarin oo idinku kallifin nacaybkaa qolo necabtiin inaa cadaalad samayn weydaan yana idinku xambaarin ee caddaalad sameeya xataa gaalada waxaa waajiba in loo caddaalad sameeyo qiso aad u cajiiba ayaa jirta khaybar markay furteen muslimiintu ay furteen nebigu sala allahu alayh wasalam nimankii yuhuudda ahaa wuxuu la galay heshiis heshiiskaa wuxuu kula galay inay timirtaa beeraan oo ka shaqeeyaan wixii ka soo baxana nusow nus in loo kala qaato oo muslimiintuna nus qaataan iyaguna ay nus qaataan oo la kala badho weliba cahdigaa waxaanu idinku sugaynaa iyo heshiiskaas intaannu doonno oo bimacnaa zaman mucayan oo intaasoo sano ayaa heshiiskaas inoo dhexeeyaa ma ahayn ee wuxuu ahaa heshiis yacnii jaa'is markaa min daraf ka ah oo darafka muslimiinta xaggooda jaa'is buu ahaa inay ku sii sugnaadaan iyo inay wakhtigay doonaan joojiyaan nimankii yuhuudda ahaa iyaga lama aaminayo oo lama odhanayo timirta maxaa ka soo go'ay oo markay timirta gooyaan dabadeed lama odhanayo bal markaa noo sheega timirtii waxa ka soo go'ay si aynu u kala qaybsanno waayo ammaano ma leh waana khabbaynayaan waxaynay noqonaysaa inay ka been sheegaan si ay timir badan u lunsadaan haddaba si aynay taasi u dhicin ayaa cid timirta qiyaasteeda taqaanaa loo diri jiray marka timirta bislaadkeedu soo dhowaado oo weli aynay gaadhin wakhtiga la goynayo laakiin wakhtiga la goynayaa ay soo dhowda hokaabiga soo saaranta cabdullaahi ibnu rawaaxa loo diray oo timir yaqaana oo dhirta geetimireedkiiyo waxa ka go'aa qiyaastooda ku fiican cabdullaahi ibnu rawaaxa yuhuuddi waa u tegey khaybar buu tegey beerihii timirtuu dhex maray geed walba waxa saaran buu eegay waa qiyaasay xaggiiyo xaggu uga baxay iyagoo markaa ka baqaya waxaynay qaadi karin inuu saaro uu yidhaahdo timir aan meesha ka soo go'aynin intaasaa ka soo go'aysa ay ka baqayaan ayaa markay ku soo xoobeen oo ku soo urureen ayuu wuxuu ku yidhi yuhuudey khalqiga ilaahay abuuray dhammaantood idinkaan idinku necbahay khalqiga ilaahay cidaan ka necbahay idinka ma jirto haddana anoo sidaa idiin neceb taasi igu kellifi mayso inaan idiin cadaalad samayn waayo oo aan dulmi idinku sameeyo nacaybkaan idin necbahay wa abqadu khalqi illaahi ilaya aad tihiin iguma kellifayso inaan idiin cadaalad samayn waayo timirtaa eh, ka go'aysa beerahan qiyaasteedu waa intaas kamana badna kamana yaro yuhuuddii intay farxeen bay waxay yidhaahdeen cadaaladdu waa waxa cirkiiyo dhulkuba ku taagan yahay intaa aad sheegtayna ziyaadiyo nuqsaan ma lehe waa saa u sheegtay hadda bal u fiirso saxaabigaasi wuxuu tilmaamayaa cidda uu la hadlaya iyadoo yuhuud tahay isagoo ku tilmaamaya weliba yuhuudda inuu khalqiga ilaahay ugu necab yahay oo ciddu ugu nacaybka badan yahay ay yihiin ayuu haddana wuxuu tilmaamayaa inuu u cadaalad samaynayo aanu dulminayn markaasuu dabeedna wuxuu sheegayaa timirta ka go'aysa beerahaasi qadarkay noqonayso qiyaas ahaan yagina waa qireen waxay yidhahan waa saad u sheegtay waa mithaal ama tusaale raa'ica weeye oo ku tusinaya siday saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam u cadaalad samayn jireen xataa maca alkufaar mahmaha fiican bay soomaalidu sheegaan waxay yidhaahdaan gaal dil gartiisana sii mahmahdaasi waa fiican tahay mahmaha fiican weeye mahmahdaas marka cadaaladda adilladu saasay u amraysaa cadliguna waa waajib fadligii iyo ixsaankuna waa sunne alqaacidatu asaabicatu cashra tanna waa qaacidada toddobiyo tobnaad man tacajala shay'an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanih ku kastoo deddejistaa shay-an shay deddejistaa qabla awaanihi wakhtigiisii ka hor deddejistaa cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi qadinta shaygaa laga qadiyo oo la seejiyo ayaa lagu ciqaaba qaacidada halkan sheikhu inoogu tilmaamayaa waxay ku saabsan tahay shayga xilligiisa ka hor haddii la dedejisto inay ka imanayso in shaygii la waayo qaacidadaas lafteeduna waxay gelaysaa umuurta kawniga iyo umuurta sharcigaaba waa gashaa umuurta kawnigaa waa gashaayo hadduu ruuxu is yidhaahdo shaygu xilligu markaa ku iman jiray xilli aan ahayn ha ku yimaado waxaa dhici karta dhibta arrinkaasi sababaa inay keensato shaygii in la waayaba masalan ka soo qaad nin baa xaas leh uur bay u qaaday wuxuu degdegsaday sagaal bilood inuu ilmuhu ugu dhasho war ma sagaal baad sugi karaysa war wakhti ka yar aad ku heshid ilmaha lix markuu ilmuhu marayey ama shan marayey ayaabuu wuxuu doonay inuu khasab kaga dhaliyo ilmihii hadduu sidaa u degdegsaday oo sii degdeg ku hel ilmo ilmaad ciyaarsiisay aad heshid e ya gabadhana uurkeedu ha bannaanaadee maxaa ka dhalanaya ilmahaasi ma u sugnaanaya maya hadda dariiqada markaysagaa la sheego ku saabsan gabadha inta laga dhaliyo haddana markaysagaa in waxyaalo kale la geliyo qalaba lagu koriyo taasi markaysaga waa shay aakhar waayo ilmihii markaysa markaa daahirka looma soo saarina hadda markaysa markaa waxaa weeye jawi kale oo dee markaysa markaa uurkii oo kale uga dhigan ayaa la gelinayaa waxay leeyihiin dhalashadiisu wuxuu noqonayaa wakhtiga noocayo noocaas taasi waa shay aakhar taynu ka hadlayna maaha laakiin shaygii caadatan iyo kownan lagu yaqaanay wax ka yar haddii la doono in lagu helo waxay noqonaysaa in la waayo ayaa ka dhalanaysa in la waayo ayaa ka dhalanaysa umuuraha sharciga ah markii laga eego waxyaalo badan baa laga tusaalayn karaa ama ashyaa cadiida waxaa ka mid a ruux baa cid buu dhaxlayaa oo dhaxalkeeda leeyihi dabadeedna ciddani dhimashaday dhimanaysay baa uu raagsaday waxaba dhacday markii dambe inuu ku talaxumoobayoo cidduu dhexlaayay inuu dilay man tacajala shay'an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanih dhaxalkaa waa waayayaa oo alqaatilu laa yarif ka cidduu dhexlayay dilaa ma dhaxlayo sharcan oo dhaxalkii waa waayaya waxaa la mida dardaarankii cidduu u dardaarmay ciddii loo dardaarmay iyaduna hadday dedejisato cidda dhimashadeeda oo ay disho waxay noqonaysaa in wasiyadaasi ay burto waanu dardaarankaas yeelanin qiyaasan laga qiyaas qaadanayo alqaatilu laa yaris waxaa la mida mudabbarkii mudabber waxaa la yidhaahdaa waa addoon xornimadiisa lagu xidhay dhimashada markaa sayidkiisu u dhinto oo wuxuu yidhi haddaan dhinto addoonkayga ama biddahayga hebel waa xor af soomaali ahaana addoon waxaa la macnaa biddi haddaan dhinto biddahaygu waa xor buu yidhi biddihii baa raagsaday dhimashadii dabeedna wuxuu dilay sayidkii buu dilay sayidkiisii xaalka caynkaasana ma xoroobaayo oo xornimadaas waa waayayaa waayo yacnii weji xaaraanuu u dedejistay yacni shaygii wakhtigiisii ka hor culamada qaarkood waxay kaloo haleeshiiyeen ninbaa ooridiisi furay talaaq markaa waxa weeye baa'ina oo aynay ku dhexlayn buu furay waxaanu ku sugan yahay xanuunkii geerida ee geerida looga baqaayey ayuu ku sugan yahay haalibu danni wuxuu u furayaana waxa uu uga jeedaa sida dannigiiyo malaha loo badinaayo inuu dhexalka seejiyo madaahibta qaarkood waxay qabaan sida madhabta imaam axmed raxmatullaahi cala aljamiic gabadhaasi inaynay dhaxalkaa waayeyn ee ay dhaxlayso inta aynay guursanin waa dhaxlaysaa waayo waxaa markaa talaaqan uu u samaynayaa baynanatlkubra ay ku jirto maradkan cabsida leh gudihiisana uu ugu samaynayaa waa inuu dhaxalkaas ejiyo saxaabada qaarkood baana sidaa xukumay oo aahaarta saxaabada qaarkood baa ku soo aroortay inay caynkaas xukumeen oo cumar ibnulkhadaab wakhtigiisii ayaa ninbaa isagoo sakaraadaya ayuu xaasaskiisii furo dalqadihii u dhammeeyey dabadna cumar ibnukhadaab wuxuu tilmaamay in dumarkaa laga dhexalgelinayo ninkaa tarikadiis oo qasadkaa faasidka uu leeyahay ee waxaan u sameeyey dhexalka seeji uu isleeyahay inay markaa noqonayso mid aan waxba ka baajin oo lagula dhaqmayo binaqiidi qasdi sheikhu wuxuu yidhi baabkan waxaa kaloo soo gelayaa wa mima yadkhulu fii haada ana man tacajala shahawaatihi almuxaramati fi dunya cuuqiba bixirmaaniha fi alaakhirati maa lam yatub qabla mowtih waxaa soo gelaya kii dedejista shahawaadkiisa iyo waxa naftiisu jeceshahay ee shareecada lagu xaaraantinimeeyey adduunyada gudaheeda ku dedejista waxaa lagu ciqaabayaa in la waasiiyo oo laga qadiyo aakhiro haddii aanu ka toobadkeenin intaanu dhimannin oo axaadiista saxiixaynku waxay ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi man labisa alxariira fi ddunya lam yalbasu fi alaakhira ruuxa xariir xidha oo lab ayaa loo jeedaa ninkii xariir xidhee adduunyada gudaheeda xariir ku xidhaa aakhiro xariirtaa ma xidho bukhaari iyo muslim baa soo weriyey dumarka xariirtu waa u bannaan tahay laakiin ragga xariirtu xaaraan bay ka taho uma bannaana xariirta ragga ka xaaraanta ana waxay ahlucilmiga qaarkood sheegeen inay tahay alxariiru alxayawaani lannabaati waana sida asheekhu alalbani uu ku sheegay fii silsilati axaadiisi saxiixa xariirta xayawaaniga ee noole xaggeed ka ahaatay oo xayawaanaadka qaarkood ay xagga dambe ka sii daayaan intay ashyaada qaarkood cunaan dabeedna taa la ururiyo dabeedna dhar laga sameeyo inay taa tahay xayawaanka ka soo jeeda taxaaraanta inay taa tahay laakiin ta sinaacigee hadda nabaatiga ahee loo ekaysiiyey taas ee mustanaca ah taxriimka waxba kagama sugna dumarka xariirtu waa u bannaantahay laakiin ragga xariirtu xaaraan bay ka too uma bannaan wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabha fi alaakhira bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ka adduunyada gudaheeda ku cabba khamri aakhiro khamrigaa ma cabbo waxay soo gelayaan mas'alada uu sheikhu sheegay man tacajala shahawaatihi almuxaramata fi dunya cuuqiba bixirmaaniha fi alaakhira noocaasay soo gelaysa waayo xariirtan iyo khamrigan waxaa laynoogu sheegay in aakhiro lagu xidhanayo oo raggii xariirta waa laga xaaraantinimay jannada gudaheedana waxaa lagu xidhaa waa xariir wa libaasuhum fiiha xariir hadduu xariirtii deddejisto raggii ay deddejistaan oo wejigaa xaaraanta ay u deddejistaan waxay noqonaysaa aakhiro in laga qadiyo oo la seejiyo oo aakhiro aynay xariir xidhan haddaba xariir xidhan maxaa looga jeedaa ma janno ma gelayaan baa looga jeedaa ila huga jannada lagu xidhaa waa xariire mise waxaa looga jeedaa jannada waa gelayaane laakiin dharka xariirta inay xidhanayn waxay ka mid tahay min nusuusi alwaciid nusuusta gooddiga sheegaysay ka mid tahay hadduu ruuxu ka toobad keeno dembiga caynkaas ah waciidkaa iyo goodigaasi waa ka hadhaya attaa'ibu min addambi kaman laa demba lah saas aawadee hadduu toobad keeno waa xidhanayaa jannadana waa gelaya haddaanu toobad keeninna waa taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaa'a cadabahu wa in sha'a cafaa canhu waayo allah wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen jannada inuu galo loo diidi maayee laakiin xidhashadu xariirta xidhanaayaa loo diidayaa cabbitaanku khamriga cabbayaa loo diidayaa taxriimka khamrigu rag iyo dumar bacaan buu ku yahay laakiin taxriimka xariirtu raggu ku gaar yahay laakiin qowlkaasi saxiix ma aha sida hore ayaa saxiix ah waxay la midta tahu nusuusta ku soo aroortay ruuxa waxa iyo waxaa sameeya janno ma gelaayo ama naar buu gelayaa iyo ashyaada la midka allah wuxuu yidhi wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya waistamtactum biha qaacidada uu sheikhu sheego ku saabsan man tacajala shahawaatihi almuxaramata fi ddunya cuuqiba bixirmaaniha fi laakhirati maa lam yatub qabla mowtih sheikhu wuxuu u daliishaday aayadda axaadiis kale u daliilana deliilana waynaga sheegnay marka qaacidadan markay culammadu sheegayaan bacdu ahlicilmi qayd bay ku daraan oo waxay yidhahdeen man tacajala shay'an qabla awaanihi calaa wajhin muxaramin cuuqiba bixirmaanihi wa calaa wajhin muxaramin qaydka ah bay ku daraan sheikha laftiisuna misaallada uu sheegaayey qaar ka miduu qaydkaa ku tilmaamay liannahu tacajala almiraasa calaa wajhin muxaramin marka ahlu cilmiga qaarkood qaacidadaa bay ku daraan qaydkaas uu misaalka sheikhu ku daray waayo tacajulkan markaa la dedejisanayaa ee cuquubadu ka imanaysaa waa inuu markaa yahay mid mamnuuc ah oo aan ahayn markaa mid la oggol yahay waa inaanu ahayn culammada qaarkoodna waxay u arkeen taxsiilu xaasil inuu yahay waayo shayga wakhtigiisa ka hor in la dedejistaa dee kama imanayso haddii waxa weeye calaa wejhin muxaramin aan loo dedejisan marka la odhanaayo qabla awaanihii baa la dedejistay wa calaa wejhin muxaramin marka lala yimi laakiin haddii kale de awaankiisii kamaba baxayo taxsiilu xaasil bay culammada qaarna u arkeen oo qeydkaasi inuu iskagaba jiro oo siyaaqa inta kale laga fahmaayo baabay ka garteen sheikhu wuxuu idhi raximahullah wa yuqaabilu hada alasla aslun aakharu anna man taraka shay'an lilaahi cawadahu allaahu khayran minhu asalkaa waxaa ka hor imanaya ama waxa muqaabil uhoo ka soo hor jeeda asal kale oo ah ka ka taga shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan waxa uu ka tegey walam yajid faqdahu mana helo waayitaankiisa ee waxa uu ilaahay dartiis uga tegey bedel ka wanaagsan baa ilaahay ugu beddelaa asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu u deliishaday asalkaas kale qowlahu tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wa yarsuqhu min xaysu laa yaxtasib haddaba xadiisnimo lafteeda waa loo soo wariyey asalkan uu sheikhu inoo sheegaayo oo man taraka shay'an lilaahi abdalahu allaahu khayran minhu imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey ahlucilmiguna waa saxiixiyeen sida marka asheekhu alalbani iyo asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici raxmatullaahi calayhima oo waxay yidhahdeen xadiidka sidaa sheegaya waa saxiix oo waa asaxay marka qaacidadan waxyaalaha laga tusaalaynaya ashyaadaas ayaa waxa weeye ka mid a wallaahu aclam